bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo jeedinaynaa cashirkii lixaad ee kitaabka nuur alyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd kitaabkii sirada abaynu ah wadnay nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan risaalada la saarin iyo ammaanadan waxyaabihii ka horeeyay baynu marayna iyadoo duruusta kole aynu qaadanayna ay isdhamaystirayaan maadaama usuushii shareecadda ay yihiin tafsiirka fiqiga xadiidka caqiidada iyo siirada intaba dariskeyna waxaa caqiidada daxaawiyada marayna waxau ahaa arkaanta iimaanka rumaynta rasuulku inay kamid tahi sala allahu calayhi wasalam iyo rumayntaasi habkeeda kayfiyadeeda ilaamada ilaahay heerka la rumaynayo nabigeed sida loo rumaynayo calayhi salaatu wasalaam iyo dadka aan rumaynin ama kasoo horjeegsaday ama risaaladiisaba sheegtay nawciyadooda tanina waxa ay ka waramaysaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam Eh, iyo intii aan la soo dirin bal sidaa ay uga warrameen kutubtii ka horreysay kitaabkan qur-aanka ah iyo culimadii ka horreysay ummadda islaamka waxaa markaa labadan maqaal uu ka soo qaadanayaa sheekhu tawraad iyo injiil oo ah labadii kitaabee qur-aanka ka horeeyey bushaaraday ku bushaareeyeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa markaa aada arki doontaa maqaalo kamid a ah, towraad iyo injiil ayuu soo qaadan doonaa ereyo waxaa ku jiri karaa yaro adadag waxaad iyo jeer keenayaa shayga marka luqad kale laga keeno lugo kale loo soo guuriyo isbedelkaasi adayg buu keenaa kolleyba atarjima baa la idhaahdo isbedelkaasi xoogaa adayga buu keenaa tabshiiru tawraati bi bushaaradii ay ku bushaaraysay rasuulka sala allahu alayh wasalam tawraat anzala allahu tawraata calaa muusa nabi muuse ilaahay tawraat buu kusoo dejiyey muxtawiyatan cala sharaaici iyadoo shuruuc koobsatay axkaam bay koobsatay towraadi alatii tunaasibu ahla dalika zaman waktigaa dadka joogay axkaam ku haboon ila ilaahay isagaa ummadda yaqaane iyo arrinkoodabe ummad walba axkaam iyo sharaaci buu udejiyaa ku haboon u qalmays kala wadays ahla dalika zaman wanawaha fiiha waxa ilaahay uu ku baraarujiyey tanwiih waa baraarujinta iyo dadka oo lasoo jeediyo dareenkooda waxa tawraad dhexdeeda ilaahay oo aada ugu baraarujiyey ummadda bidikri kathiirin min alambiyaa in badan oo ambiyada kamida inuu tawraad ilaahay kusii sheegay tawraad waxay kasii warantay ambiyada in badan oo kamid a ah. aladiina calimahum allah aladiina calima allah ambiyadaasoo ilaahay ogaa anahu sayursiluhum inuu diri doono ambiyada ilaahay uu diri doonona dadka tawraad buu ugaga sii waramay fa mima jaa fiiha wixii tawraad kusoo aroray waxaa ka mid ah tabshiiran birasuulina alkariim iyada oo ilaahay uu ku bushaaraynayo rasuulkeena wanaagsan calayhi salaatu wasalaam khitaaban lisayidina muusa calayhi salaam iyada ilaahay ula hadlayo nebi muuse sidanaa ku qornay tawraad soo socoto maqaalkan waay waa isagiioo lasoo turjumay tawraad xurigii laga keenay carabi la keenay nabi muuse ilaahay ula hadlaya wuxu uhi wasawfa uqiimu lahu nabiya ummadaa kaa dambaysa nebi baan usoo diri mislaka adigoo kalaa nebi muusew min bayni ikhwatihim walaalaha kale ayaa kasoo dhex tari wa ajcalu kalaamii fii fami kalaamkaygana afkiisaan ugu ridi doonaa macnaha waxa uu ku hadli doonaa waxigayga wa yukallimuhum bikulli shayin wax walba wuu kula hadli doonaa aamuruhu bihi aan faro shayga aan ummadaa nabigaa faro ummaduu gaadhsiin doonaa nabi muuse saa ogow ummaddaa wuxuu kula hadli doonaa bikulli shayin aamurhu bih waxaan farayo ayuu dadka gaadhsiin doonaa waman lam yutic kalaama qofkaan hadalkiisa aqbalin rasuulka ah alladii yatakalamu bihi bismi kaasoo magacayga uu ku hadlayo rasuulkaa magacayga iyo waxyigayga ku hadlaya cidda adeeci weyda ee aqbali weyda fa ana aladii antaqimu minhu anaa ka argoosan qofka rasuulkaa yeeli waaya anaa ka arkoosan fa ama nabiyu nabiga alladii yajtariu calay ka igu dhiiraday ambiyada ka mid a ah. taa hore ummadaha lagula hadlayay ambiyadana ilaahay wuu soo diray nebiga iyo kuwa kaleba uu soo dirayana uu la hadlay fa ama nabiyu aladii yajtariu calay nabiga igu dhiirada yajtari qofka jariga la idhahdo qofka dhiirada nabiga igu dhiirada bilkibriyaa inuu igu kibro oo uu qaadan waayo sharcigayga wayatakalamu bismi magacaygana ku hadla bimaa lam aamurhu bihi waxaanan farin ilaahayna ka sheega waxaanu rabbi farin ilaahay ka sheega aw bismi aalihatin ukhraa ama ilaahyaal kale magacooda ku hadla aan ilaahay wax ka warinini ilaahayaal kale rasuulka wax ka wariya falyuqtal hala dilo saasaa ku tacala weli waa sii socdaa maqaalkii tawraadeed iyadoo qofka reer banu israiil lala hadlayo wa idaa axbabta markaad jeclaato qof yahow an tumayiza inaad kala saarto bayna anabiyi asaadiqi waalkaadib nebiga run sheegay iyo ka been sheegay markaad kala saarayso fa haadihi calaamatuka calaamadanaad ku garan doonta maxay tahay calaamadu inamaa qaalahu dalika anabiy nebigaa isaga ahi waxa uu sheego bismi rab ilaahay uu ku sheego magaciisa ee uu ka wariyay rabbi walam yuxdih aan la arageen soo kordhin walam yuxdih axdata waataynu hore usoo sheegnay inuu ya waxa soo cusboonaaday yimaada wuxuu nabigaasi ilaahay ka sheegay la arki waayo fahwa kaadi waa been weeye waa beenaale marka yuriidu tacdiima nafsi naftiisa inuu weyneeyuu doonaya walidalika laa takhshaahu sidaa daraaddeed ha ka cabsana calaamada aad ku garanaysa nabiga runta sheegaya ka beenta sheegaya waxa weeye wuxuu nabigaasi bismi rab ilaahay magaciisa ku sheego ilaahay ka wariyo walam yuxdis aan imanin la arag waxaay waxaasaa iman doona lama aragba wuxuu sheegau ihahdo waa imanaya lama arkaba fa huwa kadib yuriidu tacdiima nafsi waa nin isla weynoo been sheegaya saa darteed lagama cabsanayo lagama tala qaadanayo calaamada aad nabiga runta sheegaya ku garanaysa iyo ka beenta sheegaya taasaa lagu kala garanaya nabiga runta sheegayana wixii uu rabbi ka sheego waa la arkaya ka kale beenta sheegayna wuxuu ilaahay ka sheega la arki maayo calaamaduna taase maqaalkaasoo ku sugan sifru tatniya alisxaaxu thaamin juska sideedaad qaybta sifru tatniyana la ydhaado tawraada tilmuudka yahuudda ayaa qoraya waaya taasi maqaalkaas waxyaabaha kale nabiga ku bushaaraynaya calayhi salaatu wasalaam kuwanaa kamid a wayaqulu lyahuud nimankii reer yahuudeedna waxay leeyihiin way odhanayeen ama odhanayaanay ku dacweeyaan marka tan loo soo qaato ina hadihi lbishaara liyuushac ibnu nuun bishaarada noocan ee tawraad jiska sideedaad u qorayay waxa ay u sugnaatay yuushac ibnu nuun ninkii xokeynta u ahaa nebi muuse markii dambena rasuulka laga dhigay bishaaradan kanaa lahaa bay yidhaah khaliifatu muusa calayhi salaam nebi muuse oo khaliife ka dambeeya suuratu lkahfi ay fakaahu ku tilmaamaysa iyagu saasay waawiliyeen maca anahum beentaa way sheegeen yahuuddu maca anahum kaanuu iyagoo ahaaba yantadiruuna fii muddati lmasiix waktigii nebi ciise waxay haddana sugayeen nebiyan aakhara kayra almasiix nebi aan nebi ciiseha joogay waktigaa ahayn bay sugayeen haddana bushaaradan towraadi sheegaysay nebi horay u kaxeeyeen oo yuushac la yidhaahdo kaba horeeye ciise fa inahum arsaluu liyuuxal macmadaan waxa ay u direen ninkaas qoraayadii towraadeed ka mid a ah, ama towraad ambiyadii sidatayba ka mida ah, siday iyagu sheegeen yaxyaa bay u direen yas'aluunahu waxa ay weydiinayaan can nafsi yuuxa bay la hadlayaanoo waxay idhaahdeen hal anta eliya nebigii la sugaya eliya miyaad ahay ambiyada reer banu israaiil qur-aanku magacyadooda uu inoo sheego ayay magacyo kale u yaqaanaan marar badan war yuuxa bay ka hadlayaan oo say yidhahaan anta eliya fa qaala la ma anigu maya bu ihi eliya aad sugayseen fa qaaluu anta almasiix fa qaala laa faqaaluu anta nabiy faqaala laa saddexdaa midna mahi eliye mahi masiix mahi nebigii la sheegay mahi faqaaluu waxay idhahdeen maa baaluka hadda arrinkaagu muxuu yahay idan waktigaa idan tacmid maxaad ujeedaa de hadda tacmid waa camidadi camdigiibay maa baaluka idan tacmid de hadda maxaad ujeedaa taa saddexdaas la sugaya midna ahayn idaa kunta lasta iliya wala lmasiix wala nabiy saddexdaa haddaanad midna ahayn de maxaad ujeedaa haddaa waayahay waxa kaasina uu ku sugan yahay alisxaaxu lawal min injiil yuuxna almacmadaan alfaqra afar iyo labaatan ayaa laga eegi karaya marka maqaalada laftigooda nin bay direen yuuxayaabay u dirayaan waxa ay wareysanayaan saddexdaa ka uu yahay saddexdiibaa muhimmadda waxa weeye waxa ay kusoo dareen nebi aan ahayn ambiyadii kale iyo ciise midna ah oo ereyga loo isticmaalaya uya annabiy a ah, marka in nebiga ay sugayeen oo tawraadina sheegtay cadaysay taasina fa haadii tadullu maqaaladani waxay tusinaysaa calaa ana atawraata tubashiru biiliya walmasiix wa nabiyin tawraad inay kusii bushaaraysay yuhuuddu ogaayeen nebi iliya laydhaa mid masiix laydhaa iyo mid nebi laydhaa saddexdaa kaasoo lam yaati xataa zaman almasiix aan waktigii masiixa weli imanin inay sugayeen taasaa cad taasina waa arrin labaad oo daliila ka saddexaad uma ina atawraata taqulu fii sifati nabiy tawraadi markay nabiga sifaynaysay waxa ay tihi sidan inahu mithlu muusa nabiga la sugayaa waa nabigoo nebi muuse oo kale waqad nasat tawraadi waxa ay ku cadaysay fii aakhiri sifri taqniya qaybta ka mida tawraad sifru taqniya la yidhahde waa aqsaamtiisa sidan inagaba uu ajsaa ugu qaybsan yahay ayaa inkasta oo dee ay iskhilaafsan yihiin iyaga ajsaadooda oo mararka qaarkood lixdan jis ka dhigaan qaarkoodna toddobaatan ka dhigaan ilaa rifan iyo lisan baa ku dhacay marka qaybtaas baa aad ka eegi karaysa in ay sii sheegaysay qaybtaasi nebigani inuu nebi muuse lamid yahay calaa annahu iyada oo lam yaqum fii bani israaiil reer banu israaiilna kama soo bixin nebiyun mithlu muusa nebi nebi muuse oo kale ah reer banu israaiil kama soo bixin xagga sharcigiisa iyo xagga ummadda raacaysa iyo xagga ballaadhnaanta shareecadiisa waayo taasina waa arrin kale wa warada fi hadihi albishaara bishaaradaa tawraade ay ka warramaysay waxaa kaloo kusoo arooro afraad saddex hore waynu soo sheegnay ana annabiya aladi yaftari cala allah nebiga ku been abuurta ilaahay yuqtalu in la dili doono taasina way jirtay maqaaladaa bishaaraday ku jirta nebiga ambiyada kamida ilahay ku been abuurtay in la dili noqdo wayushbihu dalika fi lqur'aan taa maqaaladaa tawraadeed waxa shabahaya oo qur-aanka ku sugan qawluhu tacaala fi suurati alxaaqa aayadda suurat lxaaqa ku sugani waxay shabahaysaa maqaaladaa ku sugan suurat tawraad ku sugan walaw taqawala calayna bacd alaqaawiin laakhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin aayaddaas saasay ilaada suurat lxaaq walow taqawala calayna nebigu haddii uu naga been abuurto bacda alaqaawiili hadallada qaarkood qawliyo maqaal iyo aqaawiil waa isla qawluune hadduu hadallada qaarkood oo aanaan odrhanin nagu been abuurta wilaayna la akhadnaa waxaanu qaban lahayn bilyamiini minhu minhu bilyamiin awooda xaggiisa ka ahaato alyamiin gacanta midigtana waa la ydhaha awoodana waa la ydhaha si kale la akhadnaa minhu waxaanu ku qaban lahayn isaga bilyamiini awood awood baanu ku qaban lahayn uma laqadacnaa waxaanu goyn lahayn minhu isaga alwatiin garka wadnaha garka wadnahaanu jare intaanu awood ku qabano kawba odhan lahaa su u naga sheegi laha marka labana qabanin waxna kuma dhicin macnaheedu wax beena baan usheegin wey rasuulku sala allahu alayhi wasalam ilaahay waxaan xaq ahayn kamuu sheegin taasaa cad marka kitaab waliba dhaabadaasuu dhigayay tawraad iyo qur-aankan oo la leeyahay rasuulka ilaahay waxaan jirin ka sheegaa u dhiman wa nabiyuna sala allahu alayh wasalam nabigeeni nabi maxamed makasa wuu dhex joogay bayna acdiyaa'ihi alanidaa cadowgiisii eh, laduudka ahaa laduudku waa ka dhakada adag eh, naxariista daran jamciisii waya e kana cadowgii laduudka ahaa aada u khatarta ahaa ayuu dhex joogay oo min mushrikiina wa yahuud markii makana mushrikiintu dhex joogay markii madiinana yahuud uu dhex joogay aweesadaa suntu kasoo neefayso talaatan wa cishriina sanad saddex iyo labaatan sano saddex iyo toban makaa iyo toban madiina intaaba wuxuu dhex joogay rasuulku sala allahu calayhi wasalam labada aqlo yadcuuhum fiiha ila allah ilaahay buu ugu yeedhayay saddex iyo labaatankaa sano wa maca dalik haddana iyadoo taasi jirta casamahu llahu minhu ilahay baa ka ilaaliyay wa anzala caleyhi waxaanu kusoo dejiyey tatmiinan likhaatiri isagoo qalbigiisa dejinaya khaadirku waa dareenkiisa iyo qalbigiisa iyadoo ilahay uu dejinaya wuxuu kusoo dejiyay fii suurat lmaa wallahu yacsimuka min annaas ya ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbi wain lam tafcal famaa ballaqta risaalat wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadkana kaa ilaalinaya amaanadana wad waay taasina way jirto macnaha khatartaasaa buu dacwadda ka dhex faafinayay akaana yucjizu llah yacjizu allah ilaahay ma waxa uu ka caajisayaa wahuwa alqaadiru calaa kulli shayin wax walba isagoo karaa an yucaaqiba inuu ciqaabo man man yansibu ilayhi cid isaga u nisbaysay oo u tiirisay maa lam yaqulhu waxaanu odhan waxaanu odhanin cid u nisbaysay inuu qabto miyuu ka caajisayaa maya kana caajisayo marka macnaheedu waxa weye nebigu haddii uu u nisbeeyo ilaahay waxaanu odhanin dee uu qaban lahaa iminkana wax ku dhacay ma jiro cadowgii buu ka ilaaliyey iyo cid kaleba macnaheedu waxa weye ilaahay baanu u nisbaynin waxaanu odhanin akaana yacjizu allahu wahuwa alqadiru cala kulli shay an yucaaqiba man yunsibu ilayhi ma lam yaqul ilaahay miyuu ka caajisayaa isagoo wax walba kara inuu ciqaabo cid waxaanu eh, isagu odhanin u nisbaysay haduu rasuulku u nisbayn lahaa waxaanu ilahay odhanin dee wuu qaban lahaa mana qabanin maceedu markaa waxa weeye in uu rasuulku xaq ilaahay ka warinayo rasuulkii xaq ahanaya wa huwa aladi qaala fi suurati shura ilahay suurat shura wuxuu ku yihi am yaquluuna cala allahi kadiban bal yaquluuna cala allahi kadiban ilahay been bay ku abuuranayaan gaalada fain yasha illahu rabbi hadduu doonayo yaktim calaa qalbik qalbigaaguu dabooli lahaa dam ka dhigi laha waxba maad fahamteen wayamxu llahu lbail ilaahay baailka wuu tirtiraayo wayuxiqu lxaqa bikalimaati xaqa waxa uu ku sugayaa waxyigiisa inahu caliimun bidaati suduur aayaddaasina saasay tilmaantay waaya waqad ahbaratna hadihi lbushaara bushaaradani waxay noo sheegtay can alcalaamati astaan bay inoo tilmaantay allatii nacrifu biha sidqa nabiyi min kadibi lagu kala garanayo nebiga lasoo diray runtiisa iyo beentiisa wa hiya alihbaaru bima sayaati waxa soo socda waa inuu ka waramo rasuulku waxa soo socda ka warrama eybka waqad akhbara nabiyu calayhi salaatu wasalaam nebiguna dee wuxuu ka waramay can ashyaaa kaiira waxyaabo badan ayuu kasii waramay faxadaat markaasay timid halkii hore waxay ahayd lam tuxdis laakin faxadaat waa la arkay ucnabi kasii warramo o dhan waa la arkay kama ahbara canha siduu uga warramay unbaa loo arkay wa minhaa waxaa ka mida maa laa yanfacu macahu alxadsu waltakmiin wa minhaa waxyaabaha muqayaraadku nabigu inoga warramay waxaa ka a ee nabinimadiisa u daliilka ah maa laa yanfac wax aanu waxba taraynin macahu alxadsu malaha iyo watakhmiinu ka soo qaado takhmiinka iyo xadsigu labadaba waa dani waa ugu dhowaan waxyaabaha qaarkood oo haddii la yaro malamaleeyo aynaan waxba kusoo salaaxi karayn waxna aynaan ka ogaan karaynin oo dareenka aragga iyo maqalku midna aanu soo qaban karaynin oo qeybka ah ayuu nebigu kasii warramoo la arkay wa minha maa laa yanfacu alxasu watakhmiin erayada luqadaas ka calaamadsan karta si aada uga faa'idaysata min xayu lua alxasu wtakhmiin waislamalaw kalihbaar nabigu wuxuu kasii waramay biana aruuma sayaqlibuun nimankii romanku ee reer ruom in ay adkaan doonaan taasuu qur-aanka ka waramay rasuulku sal allahu alayh wasalam bacda an qaharahum lfurusu qahran shadiida intii nimankii ay adkaadeen reer eeraan si xoog leh ay uga adkaadeen romanka inay haddana ruom adkaan doonto taa wuu kasii waramay rasuulku hadee qur-aanku kaga waramay way ka adkaadeen qolada reer bariga ahi reer galbeedkii reer yurub way ka adkaadeen xataa kaaduu ilaa ay u dhawaadeenba yaxtaluuna alqustatiniya caasimadii romanka ilaa ay qabsan gaadheen ah, markii ay bari ay kasoo duuleen meeshaan istanbul la idhaa imika ah, caasimati malikin boqorkooda ayay caasimadu ahayd nimanka romanka marka way soo duuleen reer faris ilaa ay eh, reer furus ilaa ay qabsan gaadheen qusadin awood badan bay ku qabsan gaadheen fal ihbaaru haddaba ka waramidda uu nebigu ka warramay idan biana aruuma sayarudduuna mmaa fuqida minhu bacda bidci siniina laa yakunu ila min cindi illah ka warramiduu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam nimankan reer ruum wixii laga qaaday inay dhowr sano gudahood kusoo ceshan doonaan sheegidda uu taa sii sheegay ilaahay xaggiisa un bay uga timi wax si kale lagu garan kara maa laba ummadood baa isku dura ummadba adkaatay ummadii laga adkaada aad baa loo naaseeyey koow inay goortay e soo kabanayaan e iyo siay weerarka u guulaysanayaan e iyo muddada intaa la eg xaguu ka ogaan karaa waa waxaan takhmiin kasoo qaad iyo xadsi iyo male midna lagu keeni karin oo nabiga iyo cid kaleetoona aanay ku keeni karin falihbaaru ka waramid idan lagu waramo biana ruum nimanka reer ruum sayaruduuna inay soo celin doonaan maa fuqida minhum wixii iyaga laga waaye lagala goostay bacda bidci siniina dhowr sano gudahood taasoo laga waramaa laa yakunu ilaa min cindi illahi ilahay xaggiisunbuu ka adkaa ka ahaan karaayo arrintaas waa qeybka oo wax laga sheegay waa min almucjizaat alqur'aaniya mucjizaadka qur-aanka ka midta rasuulkana sala allahu alayhi wasalam runnimadiisa sheegay walidalika istiqrabahu jiddan bacdu lmushrikiina min quraysh warahana cala dalika abaa asidiiq radia allahu canhu wuxuu ku uri arrintan inay la yaab leedahay daraaddeed istaqraba istaqrabahu waxa la qeyb ka dhigtay jiddan bacd almushrikiina min quraysh nimankii gaaleeda reer quraysheed in badan oo kamid ihi qeyb bay u arkeen nimankan maanta lagu cabeeye reer ruom ayaa haddana in yar kadib intay soo kacaan oo ay soo kabtaan ka adkaan doona reer reer furus taa aad bay ula yaabeen warahana calaa dalika ababakrin rahan baanay la dhigteen abubakar abubakar bay rahan la dhigteen mushrikiinta qaarkood radia allahu canhu waxaqaqa allahu lkhabara warkan ilaahay suuratu ruum bilowgeeda uu ku sheegay ilahay uu xaqiijiyey fastaxaqa sidiiqu rahan abubakar sidiiq rahantii wabu ayuu mutaystay wa hada qaliilu min kaiir intanaan soo sheegnay waa in yar oo ka mid a in badan oo mucjisaadka nebiga iyo waxyaabaha u rumaynaya kamida sayatii tafsiiluhu insha allahu tacaala cadaynteedun xagga dambe inooga iman waxyaabaha nebiga bushaaradiisa iyo nebinimadiisa cadaynaya in yaroo kamida baynu tilmaamnay ama ka waramidda uu ka warramay eybka rasuulku sala allahu alayhi wasalam in yaroo a baynu ka sheegnay wax badan buu tafsiirkooda ino iman doonaa arrintanna dee suuratu ruom bilowgeeda markii aynu maraynay tafsiirka ayaynu ku sheegnay aliflam inqulibat ruumu fi adla lard wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuuna fi bidci siniin lilahi lmru min qabl wamin bacd wayowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illahi yansuru man yasha suuradda ah, qeybteeda horaa ka waramaysa markii reer room fii adna alardi baa laga adkaaday ereyada carbeed halkii ugu dhaweyd weliba intii laga adkaaday kadib iyaguna dhowr sano gudahood bay ku adkaan abubakar sidiiq radia allahu canhu niman kanaa u yimid oo yidhi arrintaas suuragal maa waxaa la gaadhsiiyey reer ruom dhowr sano kuma soo kaban karaan sidaa saaxiibkaa sheegay isaguna isaga oo ilaahay iyo rasuulkaba ku qanacsan abubakar sidiiq ayuu yihi way dhacaysaa sidaas kolkaasa yidhaha sharad maxaa kaa sharada dabeedna waxaaba la dhigtayba qaalmo geela ayaa iga sharad u isnahi sharadkuna waa intii aan la xaaraantinimaynin buhaa goow muxuu qabsaday shan bidciguna waxaa la dhowr waa tirada isdhima saddex laga bilaabo ilaa ama saddex laga bilaabo ilaa sagaal muddadii horeu la qabsaday muddo gaaban ba bay kolkaasaa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u sheegay u yihi dee weli arrinkiina ma hirgelin waktigaanu sharatanayna waa jooga ama soo dhowya kolkaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam abubakar dhowr bidciga maxaa utaqaanaan af carabiga markaasuu yii dee waa maa duuna alcashara wixii ka sokeeya un toban dee u kordhi bu ilaa xaq baad u leedahay ilaa sagaal inaad wadda intiibaa markaas kordhintii dambe ayay kusoo baxday guushii ay ka guunaysanayeen reer rum reer faris reer furs almuhim taasi waa qadiyad siyaasiga iyo taageerada muslimiinta iyo ciday taageerayeen maxay utaagen barnaamij kala weyn lakin imika waxaynu uga soconaa arrinuu nebigu kasii waramo sideedii loo arkay caleyhi salaatu wasalaam tawraadina waa taa tilmaantay calaamada nebi waxaa kamida ah wixii qeybaha uu sheego in la arko dee la arag nabiga tiisi caleyhi salaatu wasalaam warawa alqaadi ciyaad fi shifa kitaabkiisa ashifa la idhaahdo ashifa fi xuquuqi lmustafa matnigiisoo qura ilaa laga yaabaa toddoba sideed mujalad inuu noqdo marka la sharxana dee labaatan ayuu noqonaya oo wuxuuna kaga waramayaa saa ciwaanka kitaabkaba ka muuqata nebigu muxuu xaq ummadda ugu leeyahy iyo rasuulka sala allahu calayh wasalam ammaantiisa iyo wax alla wixii ku xeeran oo dhan wuxuu ka warramay ana cataa bna yasaar ninkaa taabiciga ah ee yaqaanay tawraad soo islaamay sa'ala cabdallaahi bna camr bna caash asxaabigii weynaa ee cabdillahi bn camr caas la idhaa oo la yaqaano inuu tawraadda u yaqaanay cabdillahi qoraabuha dee waxaa dhalay camru bnu caas mujaahidkii weynaa masar furay baa dhalay ninkan cabaadanadiibu ka mid ahaa nin dhalinyaraabu ahaa tawraadna wuu yaqaanay qur-aanka kariimka ah iyo sunnadana dee waa kii qoraaga ahaa marka maadaamuu tawraad yaqaanay ninkan baa wuxuu weydiiyey can sifati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga tilmaantiisa war cabdillaahi bal tawraad sifaduu nabigu ku lahaa nooga waran buu ku yidhi waa adiga yaqaanayaan tawraadne fa qaala markaa cabdillaahi wuxuu yihi ajal ha waayahay wey waa ljawaab baa la ydhaha xagga ajal nacam jayri bala wa axruf ina waa ku jirta i warabbi marka waanay ka warramayeen wallahi inahu la mawsuufun fi tawraati bibacdi sifatihi fi lqur'aan siduu nabigu qur-aanka ugu sifaysan yahay ayaa sifooyinkaa qaarkoodna tawraadba ku lahaa sifooyin aan halkanba ku arkay misxafka iyo qur-aanka ayaa tawraadda ugu yaalay nebiga waay ya ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira intaas waa qur-aanka yaa ayuha nabiyu ina arsalnaaka waanu kusoo diray shaahidan adiga oo ummadda markhaati ku ah waa mubashiran wa nadiiran bushaaraynaya oo digaya qur-aanku intaasu sheegay o intaana way sheegtay intana way kusii dartay tawraadi wa xirzan lilummiyiin adiga oo difaacu ah dadka aan ah, waxna qorin waxna akriyin barakadiisaa ilaahay ku ilaaliya anta cabdii wa rasuulkaygii baa tahay samaytuka almutawakil waxaan kugu magacaabay mid tala saarta ilaahay laysa bifadin maaha mid qallafsan walaa kaliidin mid adadagna maaha waa laba erayo isku macno dhow laakiin la odhan karo midna waa xagga jidhka midna waa xagga qalbiga ninka wafayoo laga tegay ma tihid walaa sakhaabin fi laswaaq suuqa dhexdiisana mid ka qaylqayliya maaha lan had iyo jeer qaylada meelaha uu qof ka qayliyo isagoon adaamayn qofna u dhawaaqaynin wuxuunay tusinaysaa nooc waaliya sida had iyo jeer ataxaduthu maca annafs yushciru ljunuun baa qofka oo ismaqashiiyo hadalka markuu soconaya isla sheekaysto hadalka kor u qaada in yar waa lagu soo yaro jiraa hadduu meelaha ka qaylqayliyana ama jaada xayiisinaya ama alaado ama haba iska dhawaaqaye iyana waa nooc silanaanahu markaa nebiga nin weynimadiisi iyo wanaaggiisa markay tawraadi tilmaamaysa suuqa kama qayliyaa ku jirto walaa yadfacu sayi'ata bisayi-a xumaanta xumaan kuma reebo haddii xumaan lagu sameeyo isaguna ciddii ku samaysay ficil uguma jawaaba iyo dhibaata walaakin yacfu wayaqfir wuu iska caafiyaa waa dhaafaa walan yaqbidahu allah ilaahayna adduunyada ka kaxayn maayo nebiga xataa yuqiima bihi jeerun ku toosiyo almillata alcawjaa diintii la marooriyey waa milatulislaam nebi ibraahim iyadoo toosan buu keenay iyo ambiyaduba ummadihii ka dambeeyey baa marmarooriyey oo khuraafaad iyo bidac iyo jaahiliyad bay ku dhex dareen sidee loo toosinaya bi an yaquuluu waa inay idhahdeen laa ilaha ila allah wayaftaxa bihi markaasaa wuxuu ku furayaa tawxiidka acyunan cumyan indho dam ahaa wa aadaanan summan iyo dhaga gow ahaa wa quluuban hulfan iyo qalbiyo xidhnaa tawxiidka wanaagsanna dadku ay qaataan indhaha iyo dhagaha iyo quluubtaba wuu culaa waanu ballaqaa oo wixii wanaagu u diyaariyaa tawraadi sidaasay ahayd waay sidaasay u sifaynaysa nabiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabigaasoo dee looga qaateenahoo wanaagsan baana soo gudbiyey taana tawraad ku hay waa bashaaradiisa bushaaradii baynu weli wadnaa tawraadeede warawaa milahu waruwiya miluhu can cabdillahi bni salaam cabdillahi bnu salaam asxaabigii la odhan jirayna sidan oo kale laga wariyay radia allahu canhu cabdillahi bnu salaam oo isagana dee islaamay waa ninkii saxayay buu ahaa nimankii yahuudeede culimada ahaa intay nebiga u yimaadeen uu yihi bal masaladan xukunkeeda tawraad ka soo saara wadaadadii yahuud markaasay been ka sheegeen oo cabdilaahi baa markaa ku joojiyey oo yihi war miyaanay sidaa ahayn daaliyo marka cabdillaahi nebigu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtii waaweynaabuu kamid ahaa kitaabkaana waa yaqaana isaga laftiisu wuu sheegay wa huwa aladi kaana ra-iisa alyahuud yahuud madaxdeedii buu ahaa aabihiina madaxdoodu ahaa inkastay markii dambuu islaamay dafireen falan tacumahu riaasa alriyaasa madaxtinimadani may ka indha tirin xataa yatruka addiin alqawiim diintan toosan inuu ka tago kumay kalifin madaxnimadiisa laakiin wuu socon qisadii de islaamkiisana waan filaya ina marar shee qaarkood sheegne kolkuu nabiga aanu imid buu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaan u fiirsaday astaamihii tawraadi kasii warramaysa astaamihiibaan qaarkood maqaalkiisi iyo ficilkiisi intaba ka ah waxyaabuu nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam inaan wakti u hayo oo nebi unuu garto wuu u sheegay rasuulku sala allahu calayh wasalam imtixaanka oo ka baxay halkiibuu ku rumeeyey wuxuu dabeetana rasuulka u sheegay ina alyahuud qawmun buhtun buuri nimanka aan ka dhashay yahuudi waxay caan ku yihiin xagga been abuuradka iyo jirjiroolanimada uma silan weeyaan buuri haddaba ehm, bal way ku imanayaane marka ay ku yimaadaan intaanad islaamnimadayda u sheegin miisaanka iyo mawqifka iyo madaxnimada aan dhexdooda kulahaa bal weydii soo sawarayso waay way u yimaadeenoo wuu yeedhay dabeedna wuxuu ihi bal ka warrama ninka cabdillahi ibnu salaam la layidha waxay idhahdeen hada sayiduna wabnu sayidina wakada wakada wallahi nin madax noo ahaan jiray baa dhalay oo kaabayaasheeda waaweyn kamid oo isaguna waa madaxdu kamid yahay o culimada oo miyaal arkay kaasoo kale kolkaasuu i bal ka warrama hadduu islaamo ayuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baanu uga magan galnay bay idhahdeen marka inuu islaamo cabdilaahi oo halkan ku jira sidii nebi yuusuf islaamihii ugu soo booday ayuunbuu cabdilaahina halkan kasoo booday isagoo le laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah isla bay ku alifeen been kaloo markaasay yidhaahdeen waa kan sharuna wabnu sharina wakada wakada waa kan isagaa noogu shar badan oo aabihiibaa ugu shar badnaa oo usra faasida wey waxtaa iska fashilanoo la arkaya nin markii horena la ammaanay isla meeshiina lagu eedeeyay almuhim waxaan uga soconaa taasi mawduuc kale ahayde waxa uu sheekhu kuleeyahay ninkan isaga qudhigiisu nabiga rumeeye umarkhaati furay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo meelo badanna qur-aanka ahlu kitaabka marka la ammaanayo isaga mufasiriintu ay usoo horreysiiyaan magaciisa waxa uu ku yihi falan tacumahu riyaasa xataa yatruka diin alqawiim madaxtinimadii may indha iyo dhegatirin isaga sidii dad kale ay u dhegatirtay diintii qawiimka hayde toosnaydna kama baydhine nebigana wuu u markhaati furay waanu rumeeyey waxaanu ku camal falay qawl allahi tacaala walaa takunuu awala kafirin bih ka ugu horeeye ka gaaloobaha noqonina rasuulka idinkoo garanaya aayaadkii ilahay ee towraad wakadalika kacbu bnu axbaas ayaa isaguna sidoo kale ahaa raggii rumeeye dee yaqaanay towraad wafi bacd buruq alxadiid waxaa ku yaalay walaa sukubin fi laswaaq sakhaab halkaa ay ka ahay ayay sakab ku taagay macnaha waa isku wasfun wasfiunbu isaguna noqonaya sakhaab iyo sakhibun na waa la odhan karaa sida ashirun oo kale facilun oo faa-iideeyo mubaalaga sayaclamuuna qadan man ilkadaab lashir ashirun sakhibun fi laswaaq mid maaragtay qaylo badan bay istegaysa facaal iyo facil labaduba wasfi mubaalagaa wey walaa qawaalin lilkhara tawraad intanay ku daraysa walaa qawaalin mid ku dhawaaqo maaha lilkhana ay ilfuxsh nin wax kasoo neefneefayaan afxunna ma ah waxay ku daraysay tawraadi siyaadadan ayaa duruqu bacdi axaadiidta qaarkood oo tawraad ka warinaya maqaalkii ayaa intan ku siyaadiyay ilaahay baa hadlaya towraad dhexdooda usadiduhu nebigaa waan toosin doonaa likulli jamiilin wax kastoo wanaagsan baan u diyaarin oo aan u toosin doonaa wa ahabu lahu waxaan u hibayn doonaa kula khuluqin kariim akhlaaq kasta oo wanaagsan wa kaana khuluquhu lqur'aan inaka la calaa khuluqin cadiim waajcalu sakiinata libaasa deganaanshahana hu iyo dhar baan uga dhigi rasuulka waalbira shicaara samafalkana halku-dhig buu noqon wataqwa damiira damiirkiisana alla kacab ayaan ka buuxin doonaa waalxikmata maquula waxa uu ku dhawaaqayaa maqoolkiisa waa maqaalkiisa xikmad buu noqon wasidqa walwafaaa tabiicata dabiicadda nebigana run iyo oofin ballanta uu oofiyo ayaa ka dhigi waa sifooyinkii tawraada sheegaysa walcafwa walmacruufa khuluqa cafiska iyo samafalka akhlaaqdiisa walcadla siirata siiradiisa iyo dhaqankiisuna waa cadaalad ilan cid maamuloo cadaalad laga waayay siire iyo taariikh wanaagsan ma leh walxaqa shariicata xaquna waa diinta u raacayo walhadya imaama hadyigana waxaan ka dhigi doonaa kiyaga walislaamu millatu aw ilislaama millata islaamnimadana waxaan ka dhigi diintiisa wa axmed ismuh magaciisuna waa axmed ahdii bihi bacda dalaala dadka waan ku hanuunin doonaa isaga bihidani waa bisababihi un waxaa inta loo arrimooda soo socota loo yeelayaa dadka bihidaasina waa isaga daraadii isagaan intan arrimood u samaynaya waxay kaga sii waabaxsan tahay cibaaraadkani isaga ayaa sababtiisa ummadda aan intan arrimood ugu yeeli doonaa sida halka u dambaysa bayaaminayso ahdii bihi bacda dalaala dadku intay halowsanaayeen waan ku hanuunin wa ucallimu bihi bacda aljahaala dadka aqoon baan ku siin doonaa intii ay jaahiliin ahaayeen wa arfacu bihi bacda alkhabaala intii khumuuliyadii iyo qarsoonaani ay jirtay kadib waan ku kor yeeli doonaa ummadda carabi way qarsoonayd markay rasuulka raaceenna way kor noqdeen iyo ciddii markaa islaam ahayd wa usamii bihi bacda nakira nakira iyo garansho la aan dabadeed rasuulka sababtiisa cidda raacday macrifay ku noqon iyo wax la yaqaan wa ukasiru bihi bacda alqila yaraansho intii la yaraa dabadeed waa ku badin doonaa dadka isagaaba tilmaamaya inuu ummadani ummad badan noqonayso oo fa inii mukasirun bikum lumam ummadaha kale ayaan idinku faani doonaa wa ugnii bihi bacda alcayla cayladu waa faqriga intii faqri jiray qaninimaan ku siin doonaa ummadda rasuulka wa ajmacu bihi bacda alfurqa intii ay kala tagsanaayeen ummaddu waan ku ururin doonaa rasuulka daraadii sala allahu calayhi wasalam markii ansaari ay yar murmeenna sidaasuu ugu madno sheegtay miyaydaan ahayn dad kala tagsan oo dabeedna sababtayda miyaanu ilaahay idinku ururinin wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acda'an fa allafa bayna quluubikum wauallifu bihi bayna quluubin mukhtalifa qalbiye iskhilaafsanaa nabiga daraadii bay ku ururi fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana nicmada islaamka walaala ku noqota wa ahwaa mushatita hawooyin rabitaano kala tagsanaa nabiga daraadii bay ku ururi wa umamin mutafariqa ummado kala tagsanaa nabiga dartii bay ku ururi waajcalu ummatahu khayra ummatin ukhrijat linnaas ummadiisana waxaan ka dhigi doonaa ummad ifka loo soo saara ta ugu khayr badan sidaasi sidaasibaa markaa qaadi ciyaab kitaabkiisa ashifa juska koobaad safxadda shan iyo labaatan ilaa ilaa ta lix iyo labaatanaad ayuu ku sheegay waqad ahbara calayhi salaam can sifatihi fi tawraat nabiga laftiisuna tilmaantiisii tawraad waxbuu ka sheegay faqaala wuxuu ihi sidan u wariyey wahuwa saadiqu lamiin waa kii runta badnaa amaanada badnaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam axmed lmukhtaar magaciisu waa axmedkii la doortay mawliduhu maka maku ku dhalanaya muhaajaruhu bilmadiina halku u hijroonaya waa madiina aw qaala ayba ama dayba baa oo ku taalay tawraad dayba macnaha had iyo jeer ragga u yimaadee culimadii reer banu israiil kamid ahaa labadan arimoodba waxyaabaha weydiinayen bay kamid ahay halke halkee maaragtay uu ku dhashay halkuu imanayaa goormuu yimid astaamihiiso khaatamkii nebinimada uu kamid ahaa labada garab dhexdooda kaga yaalay waxyaabaha weydiinayen bay kamid ahay dayba iyo madiina iyo yaqrib intuba waa magacyaasha madiina madiinat rasuuli sala allahu alayhi wasalam wa ummatuhu lxamaaduuna allah ummaddiisu waa kuwo ilaahay mahadiya in badan calaa kulli xaalin wakti walba dadka wanaagsanee ummadiisa ahi in badan ba ilaahay mahadiya astaamihii rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu ku lahaa tawraad iyo kuwii culimadoodu ay sheegeen kuwuu isaga laftiisuba sheegay kuwii asxaabtiisu ay sheegeen kuwii yahuudi ay sheegtay intaba intaas ahayd marka iyada oo intaasoo arrimood ay hayeen beeninta ay beeniyeen ayaan daro weynoo ku dhacday dhacdayba waayahay tabshiir linjiil injiil iyo bushaaradeedii bashara ciisa calayhi salaam qawmahu fi linjiil kitaabkii injiil dhexdeeda nebi ciisa wuxuu qoladiisii ugu bushaareeyey bilsar qaliid waa eray cabriya macnaahuna waxa weeye qariibun min muxamed aw axmed ayuu udhigmaa luqa carabiya marka lagu fasiro ah, waxaa kusii bushaareeyey faarqaliid oo ahaa bushaaratan bimuxamadin aw biaxmeda sal allahu alayhi wasalam wayusadiquhu fi lqur'aani qawlu llahi tacaala fi suurati saf suuratu saf ayaa rumaysay maqaalada halkaa ku sugnay aayadan waid wakti cus qaala ciisa bnu maryam ciise bnu maryam baa wuxuu yihi yaa banii israaiil inii rasuul llahi ilaykum war waxaan ahay rasuul xaggiina loo soo diray musadiqan lima bayna yadaya min atawraa kitaabkii iga horeeye tawraad waa rumaysna waan ogola waa waafaqsanahay axkaamtan ummadda ku dhaqayo wey wa mubashiran birasuul rasuulna waan ku bushaaraynaya ya'tii min bacdi dabana iman doono oo ismuhu axmedu ismigiisuna waa axmed marka dee halkaa far qariib ay ka ahayd unbaa iminka axmed waqad wasafa almasiixu sayid alfar qariib waxa uu nebi ciise calayhi salaam ku tilmaamay axmedkaa biawsaafin laa tantabiqu ila calaa nabiyina muxamedin sala allahu alayh wasalam biawsaaf tilmaamuu kusii sifeeyeenoo laa tantabiq aan ku rumoobayn ilaa nabi maxamed mooyaane ila isaga nabi maxamed cidi uma dhexayn nabi ciise sifooyin buu bixiyey nabi maxamed un ku rumoobi karaa fa qaala markaasaa wuxuu yihi innahu yuwabixu alcaalama calaa khatiati caalamka waxa uu uga digi doonaa oo uu ku cabsi gelin doonaa gefku samaynayo inahu yuwabixu alcaalam calaa khatiati tawbiih iyo tacniif iyo tankiil waa erayo isku macno dhow sheegayana canaan huruuf iyo hanjabaad marka caalamka wuxuu canaan uga soo jeedin doonaa calaa khadiatihi gafka ay samaynayaan wa anahu yucallimuhum jamiica alxaq xaqana wuu bari doonaa liannahu laysa yantiqu min cindi fikirkiisa kama hadlayo iyo aragtidiisa u gaarka ah kuma dhawaaqayo bal yatakallamu bikulli maa yasmac waxa uu ilaahay ka maqlo oo dhan ayuu soo gudbinayaa ayuu sheegayaa intaasaa sifooyinkii injiil nabi ciise laga warinayay kamid ahaa intan dambe uu yidhi fikirkiisa kama dhawaaqaye aragtidiisa wuxuu ilaahay u sheegoo dhan buu ku hadli doonaa waxa u rumaynaya wa haada maa warada fi lqur'aani alkariim fii suurati najmi suuratu najmi baaba sidaas u hadlaysa nabi ciisa ilahay baa i wamaa yantiqu can ilhawaa nebigu rabitaankiisa uun dadka kama waaniyo waaniyaye wuxuu doonayo in huwa mu ahaanin wuxuu dadka u sheegayaa ilaa waxyun yuuxaa waa waxyi ilaahay waxyooda markii ay nimankii gaalada gaaladaha yidhaahdeen war maxay idinka qori saaxiibkiina wax walba waa idinka qori isagoo qoslayo faraxsan isago oo caraysan isagoo xayraansan isagoon caadi ahayn soo bani aadam maaha kadibna waa kii kasoo cawday arrintaa cabdillaahi ibnu camr ibn alcaas oo aynu maqaalkiisa hore usoo aragnay uu kasoo cawday bal ka warran bui saasay yidhahdeen maxaa yeelaa war qor bui afka xaqun baa soo baxaye xataa ah, haddii aan kaftamayo inii la amdaxu walaa aqulu ilaa xaqan xaq waxaanan ma odhanaye wax alla wixii soo baxo o dhan qorb in huwa ilaa waxin yuuxa waqad warada fi injiil barna barnaaba waa qaybaha waa matbuucun mutadaawil buu kuleeyahy waa baybalku qaybaha uu leeyahay mid kamid a ah. waxaa ku soo arooray aladi dahara mundu zamanin qariib kaasoo wakti dhow soo baxay wa akhfatu oo ay qarisay xujab uljahaala dadkii xaajibiinta ahaa ee xaqa hor joogay markhaatiga qarinayay jaahiliinta ahaa ee kiristanka ahaa qaybtaa injiisha ay qarinayeen waxa ku soo arooray dikru ismi rasuul alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam ismu rasuul sida nebi uu usoo aroorayaba ismu rasuulna ugu soo aroorayba qaybtaa la ydhaha injiilu barnaada iyo anaajiish waxa soo baxday waktigii rasuulka sala allahu caleyh wasalam bicsadiisa xoogaha ka hor markii ay bateen boobabkii iyo kiniisadaha qaybooyinkoodiiba boqorkii qustantin romanka madaxda ah ayuuhi dhowr boqol bay gaadheen war waxaan oo dhan anagu kari maaye isku soo urura buuri dabeedna dhan isugu lugo waxaasoo faraara anugu ma karayeen nimankii mudday fadhiyeenoo laba kun meelahaasay ahayn laba kun iyo afar boqol baa lagu tilmaamaa wuxuu dood buu furay wax iswaafaqa waa la waayay saddex boqol baa dhinac isu raacay intii kale qolo waliba madhabdoodii bay ku adkaysatay intii saddexdii boqole dhinaca isu raacan buu i kuwaasaan anigu ayinsana kuwii kale iyo kitaabadoodiina uu kala tuuro tuuraho u qaaday oo uu laayay sidii xisbul cumaalka iyo qoladii yurub kaniisada markii dagaalku dhex maroo kale intaa nabiga lasoo dirnay caleyhi salaatu wasalaam dadkii markaa hawada u dira meesha ka baxay waxaa kamid ahaa xawaariyiintii oo iyagu markaa injiisha qeybtii wanaagsanayd hayay ayaa kuwii xooga kaga saaray meesha kamid ahaa almuhim kuwan imika madaaibtan mucaasirka ee qaybaha kristanka ee meelaha aynu ka maqmaqlayno kuwii uu soo reebayba waktigaa ku jireen magacyaduna kuwan imika berigaa way ka duwanaayeen waxaan uga jeednaa un qaybtan soo daahirtay akhiiran la arkay qaybii berigaa laga takhalusay iyo aqsaamtii dee kasii joogtay kitaabkii injiili unbaa laga yaabaa inay kamid ahay waay marka ismu rasuul laftiisa ayaaba kusoo arooray oo laga helay injiisha marka sidaasaa labadii kitaabe ka horeeyey qur-aankanba nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ay uga sii warameen muwasifaadkiisa iyo tilmaamihiisi cidduu ilahay xaq la doonayna inta ay ku camal fashay kitaabka ay haysteen ayay rumeeyeen inkastoo aanay badnayn labada qolaba marka la isku daro ehm, wixii kalena dee canaad ayaa ay u diideen nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyaga oo garanaya wa intaasaynu ku tegi doona wallahu aclam